alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciina wabacd qaala almualif raximah llah faslun waama laa alati linafyi ljinsi fahiy alatii yuraadu biha nafyu jamiici اljinsi calaa sabiili tansiis wa ama laa lafdiga laa ah alatii laadaaso linafyi ljinsi jinsi in la nafiyo u sugnaatay fa hiya iyadoo allatii midda weeye yuraadu biha loola jeedo nafyu jamiici jinsi jinsiga dhammaanti in la nafiyo calaa sabiili tansiisi si cadna loo nafiyo wa tacmalu way camal falaysaa camala ina ina camalkeeday camal falaysaa fatansibu way nasbinaysaa alisma ismigii bay nasbinaysaa wa tarfacu way rafcinaysaa alkhabara khabarka bay rafcinaysaa bishardi an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa nakiratayn waxay ku camal falaysaa shardi la shardinayo in markaasi ismigeedu iyo khabarkeeduna nakiratayn inay yihiin wa an yakuuna ismuhaa ismigeedu inuu yahay muttasilan bihaa mid ayada ku lamaan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah ullah nawaasikhda qaybtii labaad kiisii labaad nawaasikda waxaan uqaybin xagga camalka marka laga eegayo saddex bay uqaybsamayaan qayb mubtidaha rafcinaysa khabarkiina nasbinaysa mabtadii bay rafcinayaan ismi bay ka dhiganayaan khabarkiina way rafcinayaan khabar bay ka dhiganayaan kuwa waxay ahaayeen saddex waan soo aragnay kaana wa akhwaatuha alxuruuf almushabahatu bilaysa iyo afcaal muqaaraba qaybna waxayan cagsi ismigay nasbinayeen khabarkana way rafcinayeen laba qaybood bay ahaayeen ina wa akhwaatuha iyo laa alati linafyi ljinsi qaybta saddexaad waxaa weeyaan qayb mubtadihi iyo khabarkii labadu waa nasbinaysa waa kuwa inoo soo socdana waa akhawaatuhaa marka ina waa akhwaatuhaa iyo la alati linafyi jinsi waa qeybtii labaad nawaasikda marka laga waramayo qismigii labaad bay noqonayaan ina akhwaatuhaa tii kood waa ka soo baxnay marka la waxay noqonaysaa tii labaad ayay noqonaysaa wuxuu inoo sheegay marka laadani waa midda looga jeedo linafyi ljinsi jinsi in lagu nafya la doonayaa wuxuu meesha ka saarayaa laadii aan soo marnay oo ahayd tacmalu camal laysa taas linafyi jinsi maysan ahayn miaalkaad ku fahmaysaa waxaa looga jeedo nafy ljinsi iyo cadamu nafyi ljinsi miaalkaad ku fahmaysaa marka la yihaahdo laa rajula laa rajula fi lmasjidi haddii la yihaahdo laa rajula fi lmasjidi haddii la yihaahdo laadaas waa tacmalu camala ina rajulna wuxuu noqonayaa ismigeedii fi lmasjidna muxuu noqonayaa abarkii laa rajula fi masjid laadaas waxaa lagu odhanayaa waa jinsiyo waa naafiyatu liljinsi oo say u tahay macnaa waxaa loo jeedaa masjidka wax nin sheegtaa kuma jiro ma odhan kartid laa rajula fi lmasjidi bal rajulaani ma odhan kartid waayo jinsi jinsi eh, eh, jinsi rag rag oo dhan rag oo dhan baad meesha ka saartay wax nin sheegtaa masjidkaa kuma jiro laa rajula fi lmasjid marka jinsu rajul oo dhan baad nafisay laa xawla lanaa xeelad malihid waxaad nafinaysaa dhammaan xeeladoo dhan ayaad markaa meesha ka saaraysaa leedu markay tahay linafyi jinsi macnahaasay faaideynaysaa laakiin marka leedu ay tahay ligayri nafyi jinsi waa tii aan soo marnay oo kale mufradun bay nafinaysaa bas waxaad ohanaysaa laa kitaabun cindii laa kitaabun cindii agtayda hal kitaab ma yaalo bal kitaabaan badanaysa laba kitaab baa yaala marka maxay nafiisay hal kitaaban baa la diiday bas laakiin laba kitaab iyo ka badan agtayda way yaallan lakin hal kitaabo keliya ma yaallo ka badan baa laakiin taalla laa rajulu fi lmasjid bal rijaal hal nin masjidka kuma jiro laakiin maxaa ku jira rag fara badan baa ku jira marka iyadu yani cidda ay nafyinayso yani waa mufrad keliya midna jinsigaasoo dhan bay nafyinaysaa marka middan waxaa loo yaqaanaa laa allatii linafyi ljinsi laa allatii linafyi ljinsi laa atabriana waa la yihahdaa laadaas marka way camal falaysaa sida ina ismigay nasbinaysaa khabarkana way rafcinaysaa laakiin shuruud bay leedahay shuruuddeeda sheekh wuxuu inoo sheegay laba ka midu inoo sheegay ismigeedii khabarkeedu nakiratayn waa yihiin nakiratayn waa yihiin shardiga labaad ismigeedu waa inuu mutasil yahay halkaa marka laba shari buu inoo sheegay afar shari oo kale lagu sii daraa sidaa marka waxay ku yeelanaysaa lix shari ayay markaa laa sidaa ku yeelanaysaa laadu waa inay tahay linafyi ljinsiya waa inaysan noqon zaaido iyo nahyatona waa inaysan noqon nahye waa inaysan noqon taa ficilka mudaaric bay ka laa taqum laa taquumuu laa taquumii waa naahiye weeye zaa-ida waa inaysan noqon marka waa inay tahay linafyi jinsi laaga carabiga dhaca way badan badanta ilaa lix baa la gaarsiiya sida markaa sharxuba u tilmaamayo ilaa lix waa la gaarsiiya laada carabiga dhacda marka kuwaa waa inaysan noqon waa inay tahay midii loo dejiyay inay jinsi nafiso waa inay tahay marka labadii hore marka ku darno saddex bay noqonayaan waxaa lagu darayaa waa in xarfujal waa inaan la gelin jitu bilaa zaadin jitu bilaa zaadin bilaa laadii babaad gelisay waa inaan lagu darin badaas marka laadu waa inay tahay linafyi اljinsi waa inaysan noqon waa inay linafyi ljinsi waa inay tahay waa inay ku cadda nafyiga waa inay ku cadda naahiye iyo zaa'ida waa inaysan noqon xarfujar waa inaan la gelin ismigeedu waa inuu ku xigaa ismigeedi khabarkeedu nakiratayn waa inay yihiin lixdaa shardi waa in laga helaa lixdaa marka laga helo ayay ismiga nasbinaysaa khabarkiina rafcinaysaa wa amaa laa lafdiga laa ah allatii laadaasoo linafyi ljinsi jinsi anfintii u sugnaatay fa hiya iyadu allatii midda weeye yuraadu biha loola jeedo nafyu jamiiciljinsi jinsigoo dhan inay nafyiso calaa sabiili tansiisi si cadna waa inay markaasi u nafisaa yani waa inay nas ku tahay nafyu jinsigaas waa inay nas ku tahay halkaasay ku baxaysaa midday ahayd tacmalu camal laysa halkaasay ku baxaysaa wa tacmalu way camal falaysaa camalayna fatansibu way nasbinaysaa alisma ismigii wa tarfacu lkhabara khabarkiina way rafcinaysaa bishari an yakuuna smuhaa ismigeedu waa inuu yahay iyo khabaruhaa nakiratayna waa inay yihiin wa an yakuuna smuhaa ismigeedu waa inuu yahay mutasilan mutasil waa inuu yahay mid ku lamaan bihaa laadi fain kaana ismuha ismigeedu hadduu yahay mudaafan mid la idaafeeyey aw mushabahan bilmudaafi mudaaf mid lagu shabahay fa huwa mucrabun mucrab weeye mansuubun waa la nasbinayaa naxu laa saaxiba cilmin cilmi mid saaxiiba mamquutun mid la naco loo caroodo maaha walaa aalican jabalan mid buur koraa xaadirun mid markaa xaadiru jooga maaha wlmushabahu bilmudaafi mudaaf midka lagu shabaho huwa asagu maa aladii kii weeye itasala bihi uu la xariirsamay shayun shay shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa taam yeelaya wain kaana ismuhaa ismigeedu hadduu yahay mufradan buniya waa la binaynayaa calaa maa yunsabu bihi wixii lagu nasbin jiray low kaana hadduu ahaan lahaa ismiga mufradka mucraba mucrab hadduu ahaan lahaa wanacnii bilmufradi huna halkan waxaan ujeednaa mufrad iyo wa fii baabi nidaai baabka baawnida la yidhaahdo waxaan ujeednaa maa shay baan ujeednaa laysa mudaafan mudaaf aan ahayn walaa shabiihan bilmudaafi mudaafna aan lagu shabihin wain kaana haba ahaado muanan muane labo yani markaa ha ahaado aw majmuucan jamca ha ahaado fain kaana mufradan mufrad hadduu yahay aw jamca taksiirin jamcu taksiir hadduu yahay buniya waa la binaynayaa cala kasri kasraa lagu binaynayaa naxu laa rajula xaadirun weeyaan walaa rijaala xaadiruuna weeye wain kaana hadduu yahay muanan muane hadduu yahay aw jamca mudakarin jamc mudakar hadduu yahay jamcaasoo saaliman nabadgalay buniya waa la binaynayaa calal yaya baa lagu binaynayaa naxu laa rajulayni fi daar walaa qaa'imayni fi suuq wain kaana jamca muanain hadduu yahay jamc muana jamcaasoo saaliman nabad galay buniya waa la binaynayaa cala kasri kasra lagu binaynayaa naxu laa muslimaatin xaadiraatun waqad yubna cala fatxi fatxa in lagu bineeyana way dhacdaa halkan wuxuu ka gudagelayaa sheekhu raximah ullah ismiga laa inuu dhowr u qeybsamo aqsaamta uu leeyahay ayuu halkan ka bilaabayaa sheekhu ismi laa inuu qeybsamo ayuu halkan ka bilaabayaa ismillah waxaa loo qaybiyaa mufrad iyo hayr mufrad ama mufrad iyo mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf saddexdaas uu qaybsamaya ismillah inuu yahay mufrad inuu yahay mudaaf iyo inuu yahay shabiihun bilmudaaf saddexdaas ayuu u qaybsamayaa ismillah haddii uu yahay mudaaf isaguu soo hormariyey haddii uu noqdo mudaaf ama shabiihun bilmudaaf hadduu noqdo waa mucrab ismillah mudaaf ama shabiihun bilmudaaf hadduu noqdo waa mucrab sheekhu waa inoo miaaliyey labaduba mudaafki buu inoo miaaliyey laa saaxiba cilmin mamquutun laa naafiyat ljinsi tacmalu camala ina tansiba isma tarfac اkhabr saaxiba ismu laa mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu aahiratu calى akhirihi saaxiba mudaaf cilmina mudaafun ilayhi mamquutuna waa khabarkiisi waa khabar lah wey idan laa ismigeedii way nasbisay maxaa yeeley mudaaf buu noqday oo saaxib mudaaf cilmina mudaaf ilayhi laa saaxiba cilmin mamquutun isagoo noqday shabiih bimudaaf wuxuu noogu miaaliyey walaa aalican jabalan xaadiru laa naafiyat ljinsi tacmalu camala ina tansib ism tarfac اkhabr aalican ismuha mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu aahiratu cala aakhirihi aalic waa ismu faacil faacilkiisu waa damiir taqdiiruhu huwa aalican huwa jabalanna waa mafcuul buu ka dhiganayaa xaadirunna waa laadi khabarkeedi wey laadi khabarkeedi weeyaan marka halkaas waa laba miaal isagoo mudaaf ah iyo isagoo shabiih bimudaaf ayuu inoo miaaliyey mudaaf waa la garanaya waa ismi la idaafeeyey waa laba ismi oo laisku tiiriyey cabdullaahi oo kale cabdullaahi oo kale cabdiraxmaan oo kale abubakrin oo kale gulaamu maxamed oo kale masjidu caliyin oo kale qalamu muxamedin oo kale waa mudaaf dhammaan ka hor waa mudaaf ka dambana mudaaf ileyhi wey marka laba ismi oo lasku tiiri isku idaafeeyey midna u mudaaf yahay midna u mudaaf ileyhi uu yahay haddii ismu laa ay noqdaan waa la nasbinayaa muxuu noqonayaa ka hore mudaaf ka dambena mudaafu ilayhi ayuu noqonayaa mar haddii ismulaah uu mudaaf noqdo waa la nasbinaya waana mucrab marka mudaaf waa la garanaya waadix wey waa laba ismeel isku tiiriyey wey laba ismeel isku tiiriyey ismulah haddii uu noqdo ka hore waa la nasbinaya shabihun bimudaaf muxuu yahay hadaba waa mudaaf kii shabahay wey mudaaf maaha lakiin mudaaf buu shabahay mudaaf dhamaystiran maahan mudaaf buu shabahay kiibuu haddaba sheekhu inoo qeexay maxaa la yihahdaa alshabiihu bilmudaaf maxaa la yihahdaa shabiihu bimudaaf waxaa weeye almushabahu bilmudaaf waxaa weeye huwa ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu waa ismi loogu daray mid dhammaystiraya macnihiisa ismi baa waxaa la raacinayaa ismi kale oo macnihiisa taam yeelaya ismigaa macnihiisa taam yeelaya ha noqdo mid marfuuc ah ha noqdo mid mansuub ah ha noqdo mid majruur ah wuxuu doono ha noqdo ka hadduu sheekhu inoo miaali waxaa weeye ismiga aalica ayaa waxaa la raaciyay ism macnihiisa dhammaystiraya oo laakiin nasbisan aalican jabalan jabalkaasaa macanihiisa dhammaystiraya laa aalican mid koraya muxuu koraya macnihi weli taan maaha ma buur buu korayaa ma guri buu korayaa ma sallaan buu korayaa weli warkuma dhammaystirna jabalan marka la sheego macnihiisa uu dhammaystirtay laakiin weli waxaa dhiman khabarkii laabaa dhiman laa aalican mid fuulaya koraya jabalan buur koraya hee xaadirun ma joogo halkan mid buur koraya halkan ma joogo ayib laa qaarian laa qaarian mid akrinaya cindanaa agteenna ma joogo laa qaarian mid akrinaya muxuu akrinayaa wuxuu akrinayaa mesha ka maqan soo maha kitaaban qur'aanan darsan ismiga marka dambe muxuu noqonayaa kitaaban darsan qur'aanan waa ismigii macnihiisa dhamaystirayey waa ismigii macnihiisa dhamaystirayey waxa dambe oo xaadirna buu noqonayaa laa kaatiban laa kaatiban cindana kaatiban laa kaatiban mid wax qoraya muxuu qorayaa wuxuu qoraya lama sheegin waa in la sheegaa si macnuhu taam u noqdo laa kaatiban darsan tamaariina sawaadix maaha cilman cindana marka waa ismi lala xiriiriyey wax macnihiisa dhammaystiraya haddii waxaas aan la sheegin macnuhu weli taam ma ah ma dhamaystirna macnuhu ismiga haddaa macnihiisa dhamaystiraya laazim ma aha inuu mansuub noqdo mar mansuub buu noqonaya hadda miaalada miaalinayn o kale mar wuxuu noqonaya marfuuc mar wuxuu noqonaya majruuf midka mansuubka asaga inoo tusaaleeyey oo laa aalican jabalan laa qaari'an alqur'aan laa kaatiban addars laa shaarixan darsan dhammaan waa ismiga macaniis dhammaystiraya waa ismi mansuub ah isagoo marfuuca wuxuu noqonayaa oo la raaciyey ismi macaniis markaas dhammaystiraya oo laakiin marfuuca laa qabiixan ficluhu laa qabiixan miduu xun yahay ficluhu ficilkiisu maxmuudun mid la ammaano maaha laa qabiixan ficluhu maxmuudun marka qabiix ismigaasi macnihiisa waxaa dhammaystiraya ficluhu oo faacil buu ka dhiganayaa maxmuudun marka waa laadi khabarkeedii weyaan waxaa la mid ah hadii uu yahay waxa macnihiisa dhammaystiraya mid markaasi majruur haduu yahay waa la sida laa caamilan bilqur'aani haafilun laa caamila mid camal falaya muxuu ku camal falaya bilqur'aan bilcilmi aafilun mid markaasi aafil ah maaha marka wuxuu inoogu tacriifiyey almushabahu bilmudaaf waxa weeye ma tasala bihi shayun waa midka uu la xiriira shay shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa taam yeelaya macnihiisa dhammaystiraya waa ismi la raaciya ismi kale oo macnihiisa dhammaystiraya ismigaa macnihiisa dhammaystiraya wuxuu noqon karaa faacil buu ka dhigan karaa mafcuul buu ka dhigan karaa jaari iyo majruur lagu tacalujinayo ayuu noqon karaa ayankan ismigaas wuxuu noqonayaa almushabahu bilmudaaf marka almushabahu bilmudaaf waa ismiga hore laa aalican laa qaari'an laa qabiixan kaa hore wey almushabahu bimudaaf kaa hore wey waa midka hore marka mushabahu bilmudaafa waxaa lagugu sii caddeeyey waa ismiga yani markaa lagu lamaanayey lala xiriiriyey ismi kale oo macnihiisa dhammaystiraya labadaa hadduu noqdo ismu lah mudaaf ama shabiih bimudaaf hadduu noqdo ismu lah waa mansuub haddii uu noqdo mufrad mufrad haddaba intuusan guda gelin baa wuxuu ku barayaa mufrad maxaa loo yaqaana halka saadan u wareegin ba wuxuu ku siinayaa maa huwa tacriifu lmufradi fi hada albaab baabkan marka la joogo mufrad maxaa la yidhahdaa wuxuuna ugu tacriifiyey baabkan marka la joogo mufrad waxaa la yidhahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf bimacnaa labadii aan soo sheegnay wixii aan ahayn baabka marka la joogo jooga mufrad labadii aan soo sheegnay maxay ahaayeen ismillah hadduu noqdo hadduu noqdo mudaaf iyo shabiih bilmudaaf waa mucrab waayo mufrad maysan noqon labadaa hadday noqon waayaanna waa mufrado waa mabni macnu waa intaas wey labadan oo ka saar bas mudaaf ka saar shabiih bilmudaafna ka saar ismillah labada hadduu noqon waayo wixii ka soo haray oo dhan mabni buu noqonayaa mabni ayuu noqonayaa labadaa mid kamid a ah hadduu noqdona mucrab ayuu ismilah noqonaya haddaba maxaa soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya eh, muanihii waxaa soo gudagelaya jamcii mudakar saalimkii tagsiirkii muanasu saalimkii waa soo gudagelayaan dhammaan baabka marka la joogo waxay noqonayaan mufrad bay noqonayaan maxaa yeelay mudaafna maahan shabiihn bimudaafna yani marka maahan mufradka tacriifka lagu tacriifinayo laleeyahay waa waxaan mudaafna ahayn mudaafna aan shabihin ayaa baabka mufrad loo yaqaanaa baabka keliya maahan ahan baabulmunaada oo inoo soo socdana saasaa lagu tacriifin doonaa maa laysa mudaafan walaa shabiiha bilmudaaf ayaa mufrad loo yaqaanaa baabkan iyo baabka inoo soo socdoo ahaa baabka inoo soo socdo ah baabu almunaada naxwaha marka la joogo mufradka ilaa afar jeer afar jeer baa la tacriifiyaa oo mid kastaba tacriif gaara lagu tacriifiyaa baabulcraab tacriif buu leeyahy baabcalamna tacriif buu leeyahay baabu mubtada wlkhabarna tacriif buu leeyahay baabu lmunaada iyo baabu ismi illahna tacriif buu leeyahay marka waa inaad kala fahantaha marka la joogo baab icraab maxaa la oranayaa maa laysa musanan walaa majmuuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sita taasaa lagu tacriifinaya marka la joogo baabulcalamna maa laysa murakaban tarkiibkii ahaa tarkiib isnaadi iyo masji iyo idaafi saddexdaa wixii aan ahayn baabulcalam waxaa loo yaqaanaa mufrad baa loo yaqaanaa marka la joogo baabu almubtada walkhabarna maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla waxay jumlo noqon waayaa jumlana shabihi waayaa waa mufrad baabkan marka la joogo mufrad waxaa la yidhahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf marka waa inaad fahantaa tacriif haddii lagu weydiiye mufrad waa inaad weydiisaa waa baabkee fii ayi baab lanna wa bixasabi abwaab buu isku khilaafaya mar haddii uu mufrad noqday ismlah mufrad hadduu noqdo waa la binaynaya maxaa lagu binaynaya baablicraab u noqo baablicraab u noqo baablicraab ismigani wixii lagu ciraabi jiray ayaad ku binaynaysaa baabul icraab maxaa lagu nasbin jiray ismiga mufradka fatxo sowaadix maaha fatxadii ayaad markaasi ku binaynaysaa musanne maxaa lagu nasbin jiray baabu nasbi markii la joogay ya yadi waad ku binaynaysaa jamcu mudakar saalim maxaa lagu binayn jiray maxaa lagu nasbin jiray ya yadi baa lagu binaynaya jamcu muana saalim maxaa lagu nasbin jiray kasra kasradii baa lagu binaynaya xaggaasna wuxuu ahaa mansuubun calaamatu nasbihi alfatxa mansuubun calaamatu nasbihi alkasra mansuubun calaamatu nasbihi alya ayaa la ohan jiray halkan marka la jiro maa lo ohanaya marka mabniyu mabniyun cala lfatx mabniyu cala alkasr mabniyu cala alya ayaa la ohanaya marka baabkii aan soo marray baabulcraab baabu nasb wixii lagu nasbin jiray ayaa meeshana lagu binaynayaa waxaa ka baxaya alasmaa sita iyagu asmaa sita baa marka la joogo maxaa lagu nasbin jiray alid baa lagu nasbin jiray sax wey halkan laakiin marka la joogo ayagu lama bineeyo maxaa yeelay asmaa sita shuruudda waxaa ka mid aba an takuuna mudaafa marka waxay soo gudagelaysaa qeybta ah ismi asmaa sita ka mid ah haddii ismi laa uu noqdo qismiga wuxuu soo gudagelayaa qaybta mudaafku soo gudagelayaa lanna asmaa sita maxaa ka mid ahayd marka alif lagu nasbinayo waxaa ka mid ahayd an takuuna mudaafa an takuuna mudaafa idan marka iyadu qaybta mudaafkay ka mid tahay mabni ma noqonayso waayo shardigii baa laga helay waa mudaafa mar hadday mudaafo noqoto iyadu markaa mufrad lagu tirinmayo marka baabkan la joogo laakiin jamcu tagsiirkii jamcu muana saalimkii mufradkii caadigaha jamcu mudakar saalim dhammaantood waxay noqonayaan kuwa markaasi eh, mufrad ah waana mabni waxaan lagu binaynaya wixii lagu nasbin jiray ayaa markaa lagu binaynaya jamcu taksiirka eh, marka miaaladuna siiyey misaaladuna siiyey waxaa weyaan ko mufradkii oo kale laa rajula xaadirun waxaa oranayna laa naafiyat ljins laa rajula laa naafiyat ljins rajula ismu laa mabniyu cala alfatxi fi maxali nasbin xaadirun waa khabarki rajul marka waa mufrad lianna markii baalicraab la joogay maxaa lagu nasbin jiray rajul fatxa lagu nasbin jiray soo mahay oo waxaan ohanaya raأytu rajula rajula mafcuul bihi mansuub calaamaةu nasbihi fatxaة ظaahiraة calى aakhirihi meeshan waxaan ohanayaa laa naafiyaة ljinsi rajula ism lah mabniyu cala fatx fi maxali nasbin wixii xagga lagu nasbin jiray baa lagu binaynaya xaadiruna waa khabarkii jamcu tagsiirkii walaa rijaala xaadirun laa naafiyaة ljinsi rijaala ism lah mabniyu cala اfatx fi maxali nasbin xaadiruna waa khabarkii marka rijaal jamcu tagsiir baabu nasbe marka la joogo maxaa lagu nasbin jiray fadxa lagu nasbi jiray soo maahayn raaytu rijaalan baan ohanayna raaytu rijaalan rijaalan mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbihi fadxatu daahiratu cala akhirihi muhana haddii uu noqdo miaalkiis waxa weeye laa rajulayni fi daar laa rajulayni fi daar laa naafiyat ljins rajulayni ismu llah mabniyun cala lya fi maxali nabi mabniyun cala lyaai fi maxali nabi fi daarna waa khabarkii walaa qaaimayna qaaimayni laa naafiyat ljins qaaimayni ismu llah mabniyun cala lya fii maxali nasbin fi suuqna waa khabarka jaari majruurkaas muanau saalimkii waa sida jamcu mudakar saalimkii waa sida laa rajulayni laa rajulayn fi suuq walaa qaaimiina walaa qaaimiina fi suuq qaaimayn marka musanaan ku cilaabay jamc haddii aan ka dhiga muxuu noqonaya walaa qaaimiina fi suuq laa naafiyat ljins qaaimiina ismulaah mabniyun cala alyaa fii maxali nasbin ayib fi suuqna waa khabarka jaari majruurkaas muanau saalimkii baabu nasba waxaa lagu nasbin jiray maxay kasro soo maahay kasradii baa lagu binaynayaa oo meeshaan odhan jirnay raaytu raaytu alfaaimaati raaytu ficl wa faacil alfaaimaati mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alkasra niyaabata can alfatxa liannahu jamcu muana salim soo maahay meeshan waxaa la ohanayaa laa faaimaat laa faaimaati laa naafiyatn jinsi faaimaat ismu laa mabniyun cala alkasri mabniy al katri fi maal nabi waa jamc muanas saalimki wey waxaa kaloo banaan in fatxadaba lagu bineeyo in fatxa lagu bineeyo oo wej banaan weeye oo la yidhaahdo laa faimata laa faimata laa naafiyat ljins faatimaat ismlah mabniyu cala alfatxi fi maxali nasbin waa qowl kale wey marka laba wej baa ku banaan wejkii macruufkoo la yaqaanay oo markii baabu nasbe la joogo w lagu nasmi jiray in lagu nasbiyo nab markuu joogo w lagu nasbitiri in lagu nasbiyo oo ahaa maxay kasro fatxa naaib ka ah iyo maya in fatxadaba lagu markaasi lagu nasbiyo in fatxada lafteeda lagu nasbiyo lagu bineeyo fatxadii lagu bineeyo oo la yidhaahdo laa fatimata laa muslimaata waxaa lagu soo wariyey beytka xaggoosdi kugu qorayo ina shabaab aladii majdun cawaaqibuhu fiihna ladu walaa ladaati lshaybi ama lashiibi ina shabaaba dhalinyarnimo aladii shabaabnimadaasoo majdun ay tahay sharaf cawaaqibuhu ciribtisa dambe fiihi shabaabnimadaasaa naladu ku macaansanaynaa walaa ladaati macaanyaal ooma sugnaan lishaybi ciro ama lishiibi odaynimo macaan male shaahidku waxa wey walaa ladaati wey walaa ladaati laa naafiyat ljinsi ladaat ismu lah mabniyu cala alkasri fi maxali nasbin ismu lah ama walaa ladaata laa naafiyat ljinsi ladaat ismu laa mabniyu cala alfatxi labaduba marka ladaati iyo ladaata labadua banaan laa muslimaati laa muslimaata labaduba banaan waa laba weji wey laakiin inta kale dariiqadaas ayaa markaa la maranaya marka khulaasadu waxay tahay ismu laa hadduu noqdo mudaaf ama shabiihun bilmudaaf shabiih bilmudaafna waxaa loo jeedaa waa ismi lagu daray ismi kaleoo macnihiisa taam yeelaya haddii labadaa mid kamida uu noqdo ismlah waa mucrab wixii lagu ciraabi jiray baa lagu ciraabaya haddii uu noqdo mufradna waa la binaynayaa baabkana mufrad waxaa loo yaqaanaa waa wixii mudaaf iyo shabiihin bimudaaf aan ahayn baa mufrad loo yaqaana iyo baabu almunaada inoo soo socda wixii lagu ciraabi jiray ayaa markaasi lagu binaynaya mufrad hadduu noqdo marka wixii lagu ciraabi jiray way iskhilaafaysaa mufradkii waxbaa lagu nasbin jiray o muani waxbaa lagu nasbin jiray jamacii muanaka waxbaa lagu nasbin jiray mudakerki waxbaa lagu nasbin jiray muanaski waxbaa lagu nasbin jiray tagsiirki waxbaa lagu nasbin jiray waskhilaafay wab lagu nasbin jiray isku dariiqo la marin mayo hadduu mufrad ahaa maxaa lagu nasbin jiray fatxo fatxada ku binee hadduu muana aha yaabaa lagu nasbin jiray yada ku binee haddii yahay mudakaru saalim maxaa lagu nasbin jiray ya yadii ku binee hadduu yahay muana saalim maxaa lagu nasbin jiray kasro kasri ku bine waa intaas wey wuxuu sheekhu raximah llah fain kaana hadduu noqdo ismuhaa ay ismu la mudaafan mudaaf hadduu noqdo aw mushabahan bimudaaf hadduu noqdo fa huwa kaasi mucraban waa la icraabaya mansuuban waa la nasbinayaa naxu laa saaxiba cilmin cilmi midu saaxiba mamquutun mid markaa la naco maaha walaa aalican jabalan mid buur koraya xaadirun mid halkan jooga maaha wlmushabahu bilmudaafi kii lagu shabahay mudaaf huwa isagu maa ismi weeye itasala bihi uu la xiriirsamay shay shay baa la xiriirsamay shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa taam yeelaya ismigan mushabahu bilmudaafka ismi kale ayaa lagu lamaaneeyey ismigaasaa macnihiisa taam yeelaya wain kaana smuhaa ismullah haddii uu noqdo mufradan buniya waa la binaynayaa calaa maa yunsabu bihi wuxuu lagu nasbin jiray low kaana mucraban hadduu mucrab ahaan lahaa wuxuu lagu nasbin jiray wanacni bilmufradi mufrad waxaan ujeednaa wanacni bimufradi mufrad waxaan ujeednaa huna halkan iyo fii baabi nida maa laysa mudaafan waxaan mudaaf ahayn walaa shabiiha bilmudaafi mudaafna aan shabahayn wain kaana haba ahaado musanan musane ha ahaado aw majmuucan musane iyo majmuuc marka la joogo baabu alicraab ayagu mufrad maysan ahayn tacriifka mufrad may soo gudagelayn laakiin marka baabkan la joogo way soo gudagelayaan fain kaana mufradan haddii uu noqdo ismu laa mufrad aw jamca taksiiran hadduu noqdo bunya waa la binaynaya al ata lagu binaynaya naxu laa rajula xaadiru weeyaan walaa rijaala xaadiruun wain kaana musanan musana haduuna waa jamcu mudakar jamcaasu saalima nabad galay bunya waa la binaynaya alya baa lagu binaynaya naxu laa rajulayni fi daar laa rajulayni rajulaynku waa ism mabniyu cala lya fii maxali nabin fi daarna waa abarkii walaa qaaimayni walaa qaaimayni yani wuxuu noqonaya qaa'imiina jamc buu noqonaya laadu waa naafiyat ljinsi qaa'imiina ismu laa mabniyun cala lyaafi maxal nasbin fi suuqna waa khabarkii wain kaana haddii uu noqdo jamc muanain jamc muana jamcaasoo saaliman nabad galay ismlah haddii uu noqdo jamc muana saalim buniya waa la binaynaya cala kasri kasraa lagu binaynaya naxu laa muslimaati xaadiraatun waqad yubnaa in la binayana way dhacdaa cala lfatxi fatxa markaasi lagu bineeyo maxaa loo bineeyey su-aashu waxay tahay maxaa loo bineeyey ismullah marka uu mufrad yahay maxaa loo bineeyey waxay leeyihin xaraf mushabahan oo anaga horey usoo aragnay ismigu ismigu haddii uu xaraf shabaho mabni buu noqdaa hadduu ficil shabahana maalayansarif buu noqdaa ismigu haddii xaraf uu shabaho mabni ayuu noqdaa oo anaga soo aragnay awjuda uu ka shabahayo ismullah binaha marka laba loo qaybiyaa bina asal ah iyo bina caarida loo qaybiya bina asal waxaa wey waa midaan kelmadda weligeedba ka haraynin sida ismiga mawsuul oo kale ismu isfahaam oo kale ismu shardi oo kale iyagoo weligood la ecraabay arki maysid kuwana binahoodu waa caarid waa sida ismiga munaadaho inoo soo socda iyo ismu laa ismu laa laadan haddii laga reebo laadan haddii laga reebo ismigii icraabti buu kusoo noqonaya oo hadda misaalkii inoo dambeeyey laa muslimaatin xaadiraatun laada ka tuur muxuu noqonaya huna muslimaat huna muslimaat ama almuslimaatu xaadiraatu almuslimaat marka muxuu noqonaya mubtade marfuucun calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala aakhirihi xaadiraatna waa khabar idan binahan kusugan waa bina caarida la yidhahdaa bina caarida wey bina asala maaha marka waxay leeyihiin ismlah marka uu mufradka yahay wuxuu shabahayaa min alistiqraaqiya minta istiqraaqiyada ayuu markaa shabahaya min oo xarafo istiqraaq istiqraaq faa'iideynaysaa ayuu shabahayaa maadaama marka xarafka uu shabaxay oo macnihii macna xaraf uu yeeshay ismulaah saa darteed mabni buu sidaas ku noqonayaa marka binuhuna saasuu marka caarad ku noqonayaa qaala almualifu raximah اllah waidaa takararad laa laa hadday soo noqnoqoto naxu laa xawla walaa quwata weeyaane jaaza waxaa banaan fi nakirati اluulaa nakirada hore waxaa ku banaan alfatxu fatxaa ku bannaan warafcu rafcana waa ku banaanyah fain fataxtaha haddii aad fatxiso midda hore jaaza waxaa banaan fi thaaniyati ay fi nakirati thaaniya nakirada labaad halaathatu awjuhin saddex waji ku banaan alfatxu fatxaa ku banaan wanasbu nasbaa ku banaan warafcu rafca ku banaan wain rafacta haddii aad rafciso annakirata aluulaa nakirada hore hadaad rafcisana jaaza waxaa banaan fi nakirati thaaniya wajhaani laba weji alrafcu rafca ku banaan iyo walfatxu wain cadafta haddii aad cadafto cala smi walam tatakarar lah wajaba fatxu nakirati اluulaa wajaaza fi nakirati اthaaniyati alrafcu wاnasbu naxu laa xawla waquwat waquwatan waxaan kusoo jirnay alcawaamil addaakhila cala lmubtada'i wاlkhabr gaar ahaan waxaan ku jirnay qeybtii tansib اlisma wa tarfacu اlkhabr qeybtii ismiga nasbinaysay khabarkana rafcinaysay ayaan ku jirnay halkan wuxuu ka waramayaa sheikhu raximah اllah laa haddii ay soo noqnoqoto laa hadday soo noqnoqoto laadaas soo noqnoqotay waa laba laa ismigeedii yani mar hadday soo noqnoqotay ismiga hore imise weji ku banaan ama imise xarakaa ku banaan laada dambe ismiga ka dambeeya imise xarakaa ku banaan laa haddi soo noqonoqoto waa sidaa tusaalahu ina siiyey laa xawla walaa quwata tusaalahu ina siiyey weeye tusaalahana kuma koobna yani tusaale kastaa lagu tusaalayn karaa laa rajula walaa mraata laa walada walaa binta laa masjida walaa madrasata laa kitaaba walaa qalama laa xawla walaa quwata kuma koobna laba mufradoo kasta oo laa daba dhacay laabaa soo noqnoqotay mid kastana ism mufradaa daba yaala ismigaa hore oo laada daba yaala laa gadaasheeda dhacay maxaa ku banaan imise xarakaa ku banaan ka dambe oo laadan dambe daba dhacay maxaa ku banaan midda hore haddaba wejka hore oo ah fatxaha ta hore haddii la fatxiyo oo laa xawla la yidhaahdo midda dambe maxaa ku banaan imise xarakaa ku banaan ta hore haddii la fatxiyo ta dambe waxaa ku banaan saddex xarakaa ku banaan saddex xarako ayaa ku banaan fain fataxtahaa yani nakirada hore haddii aad fatxiso laa xawla aad tiraahdo laa walada aad tiraahdo laa masjida aad tiraahdo laa kitaaba ka hore haddii aad fatxiso ka dambe laada dambe ismiga ka dambeeya saddex waji kugu banaan laa xawla maxaa lagu fatxiyey waa su-aal laa xawla maxaa lagu fatxiyey waxaa lagu fatxiyey inay tahay ismu laa oo mabni ah oo mufrad ah marka waxaa oranaya laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansib اlisma watarfacu اlkhabr xawla ismu laa mabniyu cala alfatx fii maxali nasbin ayaan oranayna ismu laa marka ismiga hore saasaa lagu fatxiyey ka dambe saddex waji lagu baneeyey oo kale ah in markaasi la fatxiyo laa xawla walaa quwata la yihaahdo iyo in la nasbiyo walaa quwatan la yihaahdo iyo in la rafciyo la yihaahdo walaa quwatun la yihaahdo saddexdaa weji baa ku banaan kaa hore marka waad fahantay sababta loo fatxiyey waxaa loo fatxiyey inuu yahay ismullah inuu yahay oo mufrad ah ismillah oo mufradana maxaa la samayn jiray fatxa lagu lagu binayn jiray mar haddii ismullah uu noqday mufradna uu noqday fatxadaa ku binee halkaas warkiis ku dhammaaday su-aasha labaad waxay tahay saddexda weji maxaa ka dambe loogu baneeyey maxaa loogu banaynaya saddexda weji walaa quwata walaa quwatan walaa quwatun haddii la yidhaahdo walaa quwata oo la fadxiyo ka dambe waxaa lagu fadxiyey tii hore wixii lagu fadxiyey oo tii hore maxaa lagu fadxiyey inay ismula ahayd soo ma ahayn tanna waa ismula waa laba laa oo mid kastaba ismi qaadanaysa wey mid kasta tacmalu camala ina ismiguna waa mabni waa mufrad oo waa mabni fatxaan lagu bineeyey waxaan ohan karnaa walaa quwata alwaaw xarfu caطfin laa naafiyat liljinsi quwata ismu laa mabniyu calى اlfatx fi maxali naصbin marka mid kastaba khabarkeeday qaadanaysaa laa xawla lana walaa quwata lana marka laba jumla isku cadfay laba jumlo ayaa laisku cadfay waa min caطfi jumla calى jumla labada laana mid kasta waxaan ka dhigay tacmalu camala maada tacmalu camala esh tacmalu camala ina ishkaal marka maleh laa xawla walaa quwata laa masjida walaa madrasata dheh laa masjida walaa madrasata laa kitaaba walaa qalama ka hore laada hore tacmalo camala ina ismigeeduna mufrad fatxaan lagu bineeyey ta dambena waa lamid ta hore waan fatxinaynaa mar labaad ta dambe waxaa ku banaan inaan nasbino walaa quwatan aan dhahno taa hore fatxidaan sida ugu daynaynaa ta dambe waxaa ku banaan inaan nasbino dhahno walaa quwatan su-aasha marka maxay tahay maxaad u nasbisay taa hore lagu weydiin mayo laa xawla maxaad u fatxisay horaan usoo sheegnay oo maxay ahayd inay laadu tahay ismu laadu inay tahay tacmalu camala ina xawlana ismigeeda inuu yahay soo waadix maaha ta dambe marka nasbahan soo kordho walaa quwatan laleeyahay maxaad u nasbisay jawaabtu waxay noqonaysaa waxaa loo nasbiyey laadu waa zaa'ida waa mulgaah quwatan ismiga nasbisanna wowgana xarfu cadaf weeye quwatanna waxaa lagu cadfayaa laa ismigeeda oo maxalu nasbe yaala lanna ismigan laa laada hore ismigeedu daahirka waa mabni laakiin maxalka uu yaallo waa maxalkee waa maxalu nasbin weeye shaygu hadduu mabni yahay hadduu maxal leeyahay maxalkaa waxa uu yahay baa la dhigayaa hadduu maalan waa mabni laakin waa faacil fii maxal rafcin baa la ohanaya waa mabni waa mubtade fii maxal rafcin baa la ohanaya waa mabni waa mafcuulun bihi fii maxali nasbin baa la ohanaya waa mabni waana majruur xarfu jar baa galay fii maxali jar baa la ohanaya marka ismu la daahirka ama lafdiga mabni ha noqdo laakiin meesha uu yaalo maxay tahay waa maxalu nasbin idan ismiga lagu soo cadfana ismiga lagu soo cadfana yani waxa weeyaan maxalka uu yaalo oo nasbaha lagaga cadfaya marka walaa quwata waa xarfu caطfin laana waa mulgaatun quwatana macطuufu calى maxali ismi اllah mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة calى aakhirihi quwatan walaa quwatan laadan zaaid ka dhigaynaa ayib ismigana maxal ismullah oo maxal nasba yaal ayaan ku cadafnay wejka saddexaad oo ku banaan waxaa wey in la yihahdo walaa quwatun in la yidhaahdo walaa quwatun oo markaa la rafciyaba maxaa lagu rafciyey waxaa lagu rafciyey laadan damba waxaan ka dhigaynaa tacmalu camala laysa laadii horena waxaan ka dhignay tacmalu camala ina laa xawla ta maxaan ka dhignay tacmalu camala laysa waa laba laa shaqo isku lahaynba waa wej ka mid a ah. waxyaala lagu rafciy wej ka mida ah weye waxyaala kale culmo way sheegaan lakin hadda kaaban baan sheegeynaa waa tacmalu camala leyt inaad tiraahdo bas marka hasku qaldin taa horena waa tacmalu camala ina ismigeedu mabni fatxa lagu biniyey ta dambana waa tacmalu camala leysa marfuucun calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi lanna ti aan soo marnay tacmalu camala leyse ahayd camalkeedu muxuu ahaa rafcu lismi wa nasbu lkhabar saasuu ahaa waad waxyaan umalaynaya marka taa hore markaan fatxino nakirada hore markaan fatxino nakirada dambe saddex waj baan ku banayna inaan fatxino oo walaa quwata aan nihahdo maxaan u fatxinay laadan dambaa maxay tahay baan nidhi tacmalu camala ina marka laba laay oo midba sideeda markaa ismi u qaadanaysa weeye laa xawla walaa quwata ishkaal male laa xawla walaa quwatan haddii aan dhahnaan laadan baa zaa'ida mulgaad ah quwatanna ismiga nasbisan waxaan ku cadfayaa laada hore ismigeedoo maxalu nasbe yaala lafdiga mabni uu ka yahy lakin maxalka ya maa nasbo soo maahan maxalkaasaan ku cadfaya haddii aan rafcino walaa quwatun haddii aan dhahno labada laa midna waa tacmalu camal ina ta hore ta dambana waa tacmalu camala laysa mid kastana khabarka waa usoo qadaraya o ad waxaa umalaynaya ta hore fatxaan sheegnay inuu ku banaayay in la fatxiyo rafcana waa ku banaayay oo waxaa banaan in la yidhaahdo laa xawlun la yidhahdo laa xawlun laa waladun laa masjidun laa kitaabun laa qalamun la yidhahdo ayaa banaan ta hore haddii la rafciyo maxaa lagu rafciyey waa su-aal waxaa lagu rafciyey awjuh baa ku banaane weji horon sheegnay oo muxuu yahay laadaa tacmalu camala laysa tii aan ku jirnay maba ahanba baab kale gashay tacmalu camala laysay noqotay haddii aad doonaysa waxaad ohan kartaa waa mubtadaba oo mubtada nakira ma noqon jirin laa xawlun haddii ad waa mubtade mubtada nakira ma noqon jirin maxaa nakira mubtada ayaan looga dhigayaa waxaa looga dhigayaa musawiq buu haystaa oo nafyi baa ka horeeya oo naga hore usoo aragnay yani mubtade inuu nakiro noqon karo haddii musawiq uu helo musawiqaadkana waxaa kamid ah nafyi in laga hormariyo soo waadix maaha marka kaa hore waxaan u rafciyey mubtado weeye laduna waa iska zaaid laduna waa waa musawiqi baan ujeedaa laduna waa musawiqi ucunan siirayey maadaama uu nakiraya laa xawlun waa mubtade khabarkan waa usoo qadaraysaa ama laadana waxay tahay tacmalu camala maada camala laysa khabarkan waa usoo qadaraysaa waadix soo maha taa hore haddaan rafciyo tada marka waxaa ku banaan laba weji ayaa ku banaan waxaa ku banaan laba weji labada weji waxaa weeyaan in la fatxiyo laa xawlu walaa quwata marka quwatadan aan fatxiyey waxaan u fatxinayaa ta dambe inay tahay tacmalu camala ina taa horena tacmalu camala leysa waa laba laa oo kala madax banaan ama ta hore waxaan u rafciyey inay tahay mubtade khabarkiina waa loo soo qadaraya ta dambena tacmalu camala ina laba jeeraba ta dambe waa tacmalu camala ina laa xawlu ama mubtada ka dhig hore ama tacmalu camal layse ka dhig laakiin ta dambe haddii mar aan idhaahdo laa xawlu walaa quwata haddii aan idhaahdo ta dambe waa tacmalu camala ina ayay noqonaysaa waxaa kaloo banaa in la yidhaahdo walaa quwatun oo ayadna la rafciyo oo labadaba la rafciyo maxaa lagu rafciyey hadalkaan hore usoo sheegnay wey in la yihahdo ayadna waa tacmalu camalan laysa oo labaduba mid kastaba waa tacmalu camala layse weeye soo maaha iyo in la yihahdo may waa mubtada iyada lafteedu waa mubtada khabar baa loo soo qadaraya musawiquna waa laadan meesha taallo weeyaan waadix ayaan maraynayaa marka yani wax adag maahan wax basida weeyaan inaad fahamto un weeye yani laadan hore ismiga ka dambaynaya nakirada hore ismiga daba dhacaya laba xarak mid baa la saaraya in la fadxiyo su-aashu waxay tahay maxaa lagu fadxiyey lada tacmalo camalo ina ah in la rafciyo maxaa lagu rafciyey waa tacmalo camala layse aw waa mubtade laadana waa musawaqi wey ayib taa hore haddii la fadxiyo ta dambe saddex waji waa lagu baneeyey saddex waji ayaa lagu baneeyey saddexda waji maxay kale yihiin in la fadxiyo in la nasbiyo in la rafciyo haddii la fadxiyo tan dambaa tacmalo camala ina ah haddii la fadxiyo sida taa horeba tacmalo camalo ina u ahayd bay ta dambana u tahay haddii la nasbiyana laadanaa zaaid ah ismigan dambana wuxuu ku cadfan yahay ismiga hore maxalka u yaalo maalnasbaha wuu ku cadfan yahay haddii la rafciyana waa tacmalu camalan layse laada dambe aan waa mubtade khabarna waa loo soo labada wajiba kaa tirahdaba ishkaal male ta hore haddaad rafciso oo laa xawlun aad tiraahdo ta dambe laba waji baa kugu banaan labada waji maxay yihiin inaad fadxiso oo maxaad u fadxisay maa sabab alfatxi tacmalu camala inawey ta dambe iyo inaad rafciso maxaad u rafcisay ta dambe tacmalu camala leyse ah ama waa mubtadi hadalkan ishkaal buu leehy waa basiid wax adag maaha taasi waa masalada hore wey oo sheekhu markaa tilmaamay raximah llahu tacaala wuxuu tilmaamay laadii haddaysan soo noq ismu laa ismigaa lagu soo cadfay laa may soo noq noqon may soo noq ta hore fatxa mooyaane wax kale kuma banaana oo meeshii ahayd laa xawla walaa quwata ahayd ba waxaa l laa xawla wa laa rajula wamra'ata laa kitaaba waqalama lada meesha laga saara lada dambe sawaadix maha ismu ismika lagu cadfay laana ma soo noq ta hore waxaa laazima in la fatxiyo bas maxaa lagu fatxinayaa waa su-aal waxaa lagu fatxinaya ismula inay tahay oo mabni ah oo mufrad ah oo fii maxal nasbi yaala ayaa lagu fatxiyey ta dambe waxaa kugu banaan alrafcu wاnasbu rafcihi nasbuhuna waa labadan hore usoo sheegnay oo maxaa la ohanaya laa xawla waquwatun iyo waquwatan waquwatan haddii aan nasbino waquwatantan waxay ku cadfan tahay laa ismigaadoo maxalunasba yaala ayay markaa ku cadfan tahay haddii aan rafciyana waquwatun aan ihahdana laa iyo ismigeedoo wada socda baa waxay yaalaan fii maxali ibtidaa cinda sibaweyhi baa lagu qeydaa sibaweyhi baa saa ogol laa iyo ismigeedoo wada socda baa fii maxali rafcin yaala cinda sibaweyhi marka maxal rafcaha laa iyo ismigeeda ay yaalaan hore baa markaasi tan dambana lagu soo cadfaya waquwatun waquwat alwaaw xarfu caطfin quwat macطuufu calى laa wasmiha soo waadix maaha marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة calى akhirihi laa iyo ismigeeda oo fii maxali rafci yaala cinda sibaweyhi ayaa lagu soo cadfaya marka labadaa masalo ayuu sheikhu inoo sheegay laa inay soo noqon noqoto waa masaladii hore laa inay soo noq noqon waa masalada dambe hadday laa soo noq noqoto ta hore nakirada hore laba waji lagu baneeyey soo waadix maahan nakirada dambena marka laisku daro shan baa lagu baneeyey oo shanta maxay tahay ta hore marka la fadxiyo ta dambe saddex baa lagu baneeyey ta hore haddii la rafciyana ta dambe waxaa lagu baneeyey laba waji baa lagu baneeyey laa haddaysan soo noq noqon oo midii hore baa la sheegay laakiin ismi baa lagu soo cadfay laana lama soo celcelin ka hore fatxun baa waajiba bas ka dambana waxaa ka baxaya meesha fatxiha meesha ka baxaya waayo fatxaha waxaa keenayey soo noqnoqoshada laabaa keenaysay laana meesha way ka baxday idan ka dambe waxaa ku banaan alrafcu wاnasbu rafcoo ah laa iyo ismigeedoo wada socdo maxaa rafco yaalla ayaa lagu cadfayaa iyo nasboo ah ismigana waxaa lagu cadfayaa ismi la oo maxal nasbo yaalla ayaa lagu cadfayaa khulaasadu waa intaas wuxuu sheekhu raximah اllah waida takararad la la hadday soo noqnoqoto naxu laa xawla walaa quwata weeyaane jaaza waxaa banaan fi nakirati اuulaa nakirada hore alfatxu fatxaa ku banaan fatxaa ku banaan maxaa loo fadxiyey waa su-aal waxaa loo fadxiyey inuu yahay maada ismu laa alatii linafyi jinsi ayaa loo fadxiyey wa rafcu ku banaan maxaa loo rafciyey waxaa loo rafciyey inay tahay tacmalu camala leysa kawa baxday baabkan ku jirnay baab horey u noqotay ama waxaa loo rafciyey inay tahay mubtade waana nakiro laadana waa musawqi u cunansiinayey intaa waa si guud ta hore waxa ku banaan fain fataxtahaa ta hore haddii aad fadxiso waa xawlada hore weeyaane jaaza waxaa banaan fi thaaniya ta labaad oo quwa ah halaathatu awjuhin saddex weji ku banaan waxaa weye alfatxu fatxa ku banaan maxaa loo fatxiyey waa su-aal waxaa loo fatxiyey laada damba waxay tahay tacmalu camalayna tii horan tacmal camalayna ahayd ishkaal male waxaa kaloo eh, banaan wanasbu nasbana waa banaanye maxaa loo nasbiyey waxaa loo nasbiyey laa ismigeeda ismiga laa oo keligiis ah baa wuxuu yaala xaggee fi maxal nasbin kii baa lagu lagu cadfaya laada meesha taalan waa mulqaat warafcu rafca ku banaan rafca maxaa loo baneeyey yani maa sababa rafc maxay tahay in laada damba waxay tahy tacmalu camalah laysa ama waa mubtadi laadun waa musawaqi weeye wa in rafacta haddii aad rafciso annakirata ula nakirada hore haddii aad rafciso nakirada hore waa tee laa xawla soo maha haddii aad rafciso oo maxaad u rafcisay lima rafactaha maxaad u rafcisay inay tahay tacmalu camala layama mubtado inay tahay laaduna markaa ay musawaqii tahay jaaza waxaa banaan fi nakirati thaaniya nakirada labaad waa quwadii weeyaane wejhan laba wej baa kugu banaan arafcu rafca kugu banaan oo la yidhaahdo walaa quwatun la yidhaahdo oo la rafciyo maxaa lagu rafciyey inay tahay tacmalu camala laysa ama inay tahay mubtadi wاlfatxu fatxana waa banaan yahay maxaa loo fadxiyey ta dambe inay tahay tacmalu camaleyna wain cafta haddii aada cadafto cala smi laa laa ismigeeda haddii aad wax ku cadafto walam tawalxaa lam tatakarar laa laana aysan soo noqnoqon wajaba waxaa waajibaya fatxu nakirati اlula nakirada hore in la fadxiya waajibaysa nakirada hore waa tee waa xawladii wey soo maha xawladaa in la fadxiyo ayaa markaasi waajib ah wax kalo kma banaan marka weji kale meeshu ka baxa wajaaza waxaa banaan fi nakirati thaaniya nakirada labaad oo quwa ah alrafcu wanasbu baa ku banaan haddii la rafciyo maxaa lagu rafciyey baa nidhi waxaa lagu rafciyey waa laa xawla wa quwatun weeyaane quwatuntan waxay ku cadfan tahay laadii hore iyo ismigeedii oo maxaal rafco yaala ayaa lagu cadfaya cinda sibawey wanasbu nasbaa banaan maxaa loo nasbiyey waxaa loo nasbiyey ismu lah oo keligiis ah oo maxaalunasbe yaala ee markaasi lanna waa naga arkayna ismlah marka uu noqdo mudaaf iyo shabiih bimudaaf muxuu noqdaa marfuuc mase majruur buu noqdaa mansuub buu noqdaa soo maha idan marka uu mucrabkana waa kala nasbinayo markuu mebniga yahayna lafdiga mebni ha ka noqdo laakin xaqiiqatan maxalunasbu yaalaa sawaadix maha marka maxalunasbihi u yaalay ayaa lagu cadfaya wajaaza waxaa banaan fi nakirati thaaniyati arafcu rafca banaan Eh, oo laaya ismigeedoo wada socdo lagu cadfayo iyo wanasbu nas baa banaan oo ismigii maxalkiisa lagu cadfayo naxwu laa xawla wa iyo wa waidaa nacadta haddii aada nactiyeyso isma laa ismigii laa binactin mufradin nacti mufrad haddaad ku nactiyeyso oo walam yafsil uusan kala faslin bayna anacti wاlmancuuti nactigii mancuudkii faasilu mid wax kala fasliya naxwu laa rajula dhariifa jaalisun weeyaane jaaza waxaa banaan fi nacti alfatxu baa banaan wanasbu baa banaan warafcu baa ku banaan fain fasala hadduu fasliyo bayna anacti walmancuuti nactigii mancuudkii faasilun mid kala fasliya aw kaana nactu nactigii uu ahaado hayra mufradin jaaza waxaa banaan arafcu rafcaa banaan wanasbu nasbaa banaan faqad oo keli ah naxu laa rajula jaalisun hariifu wahariifan walaa rajula aalican waaalicu jabalan xaadirun halkan sheekh wuxuu ka waramaya raximah llahu tacaala ismulaa haddii ismi lagu soo cadfo uu soo dhameeyey halkan wuxuu ka waramayaa ismulaa haddii ismi laga nactiyeeyo shuruudna la helo shuruuddii laba ka mida ah sheekhu waa tashriixiyey mid kalena waa lagu darayaa saddex shardi baa loo shardinayaa saddexda shardi waxaa weeye ismulaa waa inuu mufrad yahay ismulaa waa inuu mufrad yahay nactiguna waa inuu mufrad yahay faasilna waa inuusan udhexayn waa inay isku xigaan miثaalkaad ku fahmaysaa laa rajula dhariifa jaalisun laa rajula dhariifa jaalisun saddexda shardi waa mutawafir saddexda shardi waa la helay awala ismila waa mufrad rajula waa ism mufrad ah dhariif oo sifa waa mufrad oo nactigii ah rajul iyo dhariifna lama kala faslin saddexdaba waa la hayaa saddexdaa shardi haddii la helo ismiga nactiga waxaa ku banaan saddex wajibaa kugu banaan saddex waji ayaa kugu banaan dhariifa oo la fadxiyo dhariifan oo la nasbiyo dhariifun oo la rafciyo saddexdaa waji baa kugu banaan saddexdan waji ku banaan waa saddexdii aan horay usoo marnay wey nactiga markii wax lagu soo cadfayey marki wax lagu soo cadfayey haddii aan idhaahdo laa rajula dhariifa jaalisun laa naafiyat ljinsi tacmalu camala ina tansib اlisma wa tarfac اlkhabr dhariifa waa nactu lirajul wa lmansuubi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى akhirihi jaalisuna waa khabarkii marka dhariif maxaa loo fatxiyey dhariif maxaa loo fatxiyey waxaa loo fatxiyey rajul iyo dhariif baa waxaa laga soo qaadaya ka shay waaxid hal shay inay yihiin ka shay waaxid inay yihiin baa laga soo qaadaya maadaama ka shay waaxid laga soo qaadayo labaduba laadibaa xagga sare ka maraysa oo labadaba fatxo saaraysa marka rajul dhariif waa naacatu lirajul laakiin labaduba rajul iyo dhariif waa laistarkiibiyey ka tarkiibi khamsata cashara khamsata cashara khamsa waa kelmad sooma casharana waa kelmad haddana marka la sheegayo khamsata cashar hal xarka lagu wada bineeyaa waxaa laohanaya khamsata cashara mabniyu cala alfatxi baa laohanaya saasoo kale sida khamsata cashara ka shail waxda u yihiin oo khamsadana aan gaar loo ciraabaynin casharadana aan si gooniya aan loogu ciraabaynin baa yani waxa weeyaan rajul iyo dhariif waxaa laga soo qaadaya kashay lwaaxid maadaama kashay waaxid ay yihiin labaduba laadi baa markaa fatxo wada saaraysa taasaa marka lagu fatxiyey laa rajula dhariifa jaalisuna waa khabarka waadix wey laa rajula dhariifa midda labaad in la nasbiyo laa rajula dhariifan la yidhaahdo laa rajula dhariifan dhariif waxaa laga sifaynayaa maxalu ismi la ismi la maxalkeeda ismi la maxalkee buu yaalaa maxalnas buu yaalaa maxalkaasaa laga sifaynaya dariifa nactun limaxali ismi lah mansuubu wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu cala akhirihi laa rajula dariifan haddii la rafciyo dariifun la yidhaahdana laa iyo ismigeeda oo maxal rafco yaala ayaa laga nactiyeynayaa oo dariifun waxaa le nactun lilah wasmiha sawaadix maahan oo fii maxal rafcin ku sugan ayaa laga nactiyeynaya marka dariifun waa la iyo ismigeedoo wada socda oo maxaal rafco yaala ayaa laga nactiyey saas darteed baa loo rafciyey dhariifan la ismigeeda faqad ismiga faqad oo maxaal nasbe yaala ayaa laga sifeeyey dhariifa marka la yidhaahdo yani waxaa weeyaan ismulaah iyo nactiga oo dhariif ah ayaa waxaa laga soo qaadaya ka shay lwaaxid ayagoo ka shay lwaaxid ah bay laadii xagga sare markaa fatxa ka wada saareysaa marka saddexdaa weji ayaa lagu baneeyey marka laa yani waxaa weyaan ismi laga nactiyeeyo saddexdaa shardina la helo ismigu waa inuu mufrad yahay nactiguna waa inuu mufrad yahay waa inaan la kala faslin nactiga saddexdaa weji ayaa lagu baneeyey haddii shuruudda la waayo maxaa dhacaya shuruudda haddii la waayo waa sida masalan in la kala fasliyo oo nactigii mancuudki iskuma xigaan faasil baa dhacay ama mancuudkii ayaa wuxuu noqday hayr mufrad hayr mufrad ayuu noqday nactigii ama mancuudkii ayaa heyr mufrad noqday ama faasil baa dhacay nactigii maxaa ku banaan waxaad ka saaraysaa on fatxi baad ka saaraysaa meesha fatxihii ayaad ka saaraysaa waayo fatxaha waxaa keensanayey inay isku xigaan ismigii nactigii isku xigaan ayagoo ka shail waaxid ah bay xagga sare fatxa ka wada saarayso saas ma ahayn mar haddii faasil dhacay oo ismu lah iyo nactiga ay kala tageen fatxadii ay dusha ka wada saaraysay meshi waa ka baxay waxaa soo haray nactigii ismulah in la nasbiyo iyo in la rafciyo in la rafciyo in la nasbiyo in la nasbiyo in la rafciyo horaan usoo sheegnay sababu nasbuhu waxa uu yahay iyo sababu rafcuhu waxa uu yahay sababu nasbuhu muxuu yahay waa laa ismigeeda oo maxalu nasbo yaala ayaa laga nactiyeynaya rafcuhuna muxuu yahay sababteedu waa laa iyo ismigeeda wada socda oo maxaa rafco yaala ayaa laga nactiyeynaya waa intaas lanna fatxaha maxaa keenayay baan nidhi labadan shay oo isku xiga nactiga ismigan oo isku xiga oo ka shayin waaxid ah baa fatxa dusha laga saaray idan maanta faasil baa dhacay oba kala tageenba fatxadii idan waa tegaya isaguna fatxadii way tegeysaa waxaa la mid ah haddii midkood uu noqdo hayr mufrad midkood hadduu noqdo hayr mufrad iyaduna ama nactigi baa hayr mufrad noqday ama ismigi baa hayr mufrad noqday miaalkan wuxuu ahaa iyadoo markaa faasil u dhexeeyo wuxuu sheeku noogu miaaliyey laa rajula jaalisu dhariifu wa laa rajula jaalisun waa khabarkii dhariifun waa nacti dhariifan waa nacti dhariifun marka la yidhaahdo waxaa laga nactiyeynayaa laa iyo ismigeedo maxal rafca yaalla laga nactiyeynayaa markaan yidhahdo dhariifanna ismu laa oo rajul ah oo maxal nasbe yaalla ayaan ka nactiyeynaya shardi baa la waayey shardigaas muxuu yahay faasil ayaa dhacay oo adiga arkaya rajul iyo dhariif oo nacti maxaa udhexeeya maanta jaalisoo khabarki a udhexeeya jaalis khabarkii ah ayaa udhexeeya faasil baa dhacay mar hadduu faasil dhacay labadaa waji ayaa kugu banaan iyadoo uu noqday hayr mufrad uu noqday nactigii wuxuu sheekhu inoogu mithaaliyey laa rajula aalican jabalan wa jabalan xaadirun markaan icraabayna waxaan leenahay laa naafiyat jinsi rajula ismu la mabniyu calى اfatx fi maxali naصbin طaalican nactun lirajul mansuub wcalaamaةu nasbihi fatxat ظaahiraة calى akhirihi jabalna mafcuul buu ka dhiganaya marka nactigii maanta muxuu noqday mufrad mise hayr mufrad hayr mufrad hayr mufradkii ma mudaaf mise shabih bimudaaf shabihun bimudaaf buu noqday shabihun bimudaaf ayuu noqday ilaa hayr mufrad marka la leeyahy waxaa soo gudagelaya mudaafkii iyo shabiihun bimudaafka labadu way soo guda gelayaan idan shabiihun bimudaaf ayuu noqday mar hadduu noqday shabiihun bimudaaf waxay noqonaysaa in la nasbiyo waxaan laga nactiyeynaya markaasi maalka maxalka ayaa markaasi laga nactiyeynaya aalicun haddii la yidhaahdana waa la mid oo laada iyo rajul oo markaasi maaa rafco wada yaala baa aalicii laga nactiyeynaya xaadiruna waa khabarkii markaas marka khulaasadu waxay tahay khulaasadu waxay tahay saddexdaa sharti haddii la helo haddii nactigi uu yahay mufrad mancuudkiiyo ismulana uu yahay mufrad faasilna aan loo dhexaysiinin faasilna aan loo dhexaysiinin saddexdaa sharti haddii la helo ismiga laga nactiyeeye ismula saddex waj baa kugu banaan inaad fadxiso inaad nasbiso inaad rafciso saddexdaa mid ka mid a ah hadii la waayo nactigii baa mufrad noqon waayey maya mancuudka mufrad noqon waaye maya waa la kala fasliyey nactiga laba wej baa kugu banaan meesha waxaa ka baxay hal shay muxuu yahay fatxia meesha ka baxaysa bas waxaa kusoo haray nasba iyo rafca kusoo haraysa waayo waa inaad fahamtaa fatxada awel maxaa keensanayey waxaa keensanaysa maxay maadaama ka shay isku xigeen isku lamaanaayeen ka shay ilwaaxid bay ahaayeen labadaasoo ka shay ilwaaxida ayay markaasi laadu xagga sare fatxa ka saaraysa kiina waa la waayey idan waxaa ku banaan rafcay markaasi nas baa ku banaan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala waidaa nacadta haddii aada nactiso haddaad nacti u samayso ismi laa laa ismigeedii binactin mufradin nacti mufrad haddaad ku nactiyeyso oo walam yafsil uusan kala faslin bayna nacti walmancuud faasilun faasil naxu laa rajula dhariifa jaalisun jaaza waxaa banaan fi nacti nactiga waxaa ku banaan alfatxu fatxaa ku banaan wnaصbu naصbaa ku banaan wrafcu rafc ayaa ku banaan fain fasla hadduu kala fasliyo bayna nacti wاlmancuuti nactigi iyo mancuudki faasil hadduu kala fasliyo aw kaana nactu nactigi uu ahaado hayra mufradin mufrad waxaan ahayn jaaza rafcu rafcaa banaan wnaصbu naصbaa banaan faqad oo keliya naxw laa rajula jaalisu dhariifu wdariifan laadu waa naafiyat jinsi tacmalu camala ina tansib ism tarfc اkhabr rajula ismu la mabniyu calى اfatx fi maxali naصbin jaalisuna waa khabarkii dariifuna waa nacatun lirajul nacatun lirajul waxaa laga nactiyeynayaa laaya ismigeeda maxal rafco yaala ayuu nacti ka yahay wa dariifun waa nactun limaxali ismi laa laa ismigeeda maxal nasbo yaala ayaa laga nactiyeynaya walaa rajula aalican wa aalicun jabala xaadirun laa rajula laadu waa camala ina rajulna waa ismigeeda mabniyu cala alfatx fii maxali nasbin طaalican wa nactun limaxali ismi la ismi maxalkeeda ismu maxalka u yeelo nasbaha ayaa laga nactiyeynaya mansuubun calaamatu nasbi fatxatu daahiratu calaa aakhirihi wa aalicun haddaan idhahdana laa iyo ismigeedo wada socdo maxal nasbaha yaala ayaan markaasi ka nactiyeynayaa jabalan waxaa mafcuul ka dhiganaysa aalic oo tarkiibka wuxuu sax ku noqon laha in la yidhaahdo laa rajula aalican jabalan xaadirun haddana dib loo soo celiyo la yihahdo laa rajula aalicun jabala xaadirun isdhexgeliye marka labadii nacti ayuu markaa laba jeer soo celiyo isku xujiyey laakiin laba tarkiib bay kala noqonayaan laa rajula aalican jabala xaadirun iyadoo markaasi natigii la nasbiyey iyadoo nactigii la nasbiyey iyadoo la rafciyey laa rajula aalicun jabala xaadirun iyadoo la rafciyey marka labaduba laba tarkiib ayay markaa kala noqonaya lakin sheekhu waa isdhexgeliyey aalican oo marka la nasbinayo nactigii iyo aalicun xaalka nactigii la rafcinayo waida juhila haddii laga jaahil noqdo khabaru laa laa khabarkeedii wajaba waxaa waajibaya dikruhu in la sheego kamaa maalna saan soo miaalinay wa ka qowlihi calayhi salaatu asalaam laa axada akhyaru min allah waidaa culima haddii la ogaado falakharu sida faraha badan leh xadfuhu waa in la xadfo naxwu qowlihi tacaala falaa fawta ay lahum walaa dayra laa dayra ay calayna walaa xawla walaa quwata ay lana halkan sheekh wuxuu ka waramaya raximah llahu tacaala khabaru ismilah ismlah khabarkiisa haddii la garan waayo ismlah laa khabarkeeda haddii la garan waayo waxaa waajib ah in khabarkaasi la sheego ayaa waajib ah sida miaalku sheekhuna siiyey laa axada akhyaru min allah laa axada inta la yidhaahdo khabarka in la xas ma banaana waayo khabarkii la garan may waxa u yahay laa axada esh muxuu noqon karaa laa axada akramu min axad miyaad ujeedaa laa axad afdalu min axad miyaad ujeedaa laa axad axsanu min axad miyaad ujeedaa laa axad ajmalu min axad maxaad ujeedaa maadaama khabarkii aan la garanaynin khabarkii waa inaad sheegtaa laa axada akyaru min allah cid ilaahay ka khayra badan ma jirto sifat lkhayrna alla waa loo sugayaa shaarixu waa awilaya ahdalku laakiin yani sifaadka ku soo arooray aayaadka iyo axaadiidta waa in sidaas loo rumeeyaa oo la nu'min kama jaaءat min duni tacطiili walaa takyiifi walaa tamhiil anagoon kayfiye gaara u yeeleynin tamhiil iyo tusaale anagoon u yeeleynin ayaan sidaa u rumayneynaa waxaan rumayneynaa inay sugan tahay maadaama nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam uu u sugay oo xadiiska saxiixa fi saxiix bukhaari wa muslim min xadiid mascuud ay ku sugan tahay saasaa loo sugayaa laakiin eh, tawiilku waa madhab almucaila nimanka mucaila la yihaahdo waxaa wey ayagoo isla ilaahay yan waxaa weeyaan eh, makhluuqa ka fogeeya ba waxay ku dhaceen wax ka daran oo ah markaasi sifo ilaahay markaa asagu uu sugtay ama nabigiisu sugay calayhi salaatu salaam inay markaa ay diidaan oo meesha ka saaraan ayay markaasi ku dhaceen tu oranayo wakulu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu warum tanziiha nas kasta oo ku moodsiiya tashbiih ilaahay khalqigiisa inuu shabahayo nas kastaoo ku moodsiiya yan waxa weya inuu ilaahay khalqigiisa shabahayo awilhu tawiil u samee bimacnaa wej kale la aad meel kale la aad yad ullaahi yadii tii makhluuqay shabahaysa soo maaha qudrat ullahi dheh meel kale la aad tawiil ku samee ama tafwiid ku sameeyo garan mayaba dheh yad waxay tahay garan mayo allahu aclam sawaadix maaha waa tafwiid marka arrinka noocaasa waa arrin markaasi madhab ahli sunna waljamaaca garab marsan oo khilaafsan weeye axaadiid kale oo ku timid oo tilmaamaysa in sifatu lkhayra ilahay lagu tilmaamaya ayaa jira sida xadiidka in allaha yakaar ilaahay waa khayroodaa eh, saan tilmaanayna waa sifo eh, ilaahay loo sugayo maadaama ay ku timid nusuusta culimmada saasay u tilmaameen sheekh ibn cuhaymiin raximah ullah isagoo sharxaya xadiidkaas in allaha yagaar wuxuu ohanaya algayratu sifat xaqiiqiyaة haabitaة lilahi caza wajal walaakinaha laysat kagayratina hayradeenoo kale la mid maaha bal hiya acdamu waajalu waa mid ka weyn uu sii wado sheekh wuxuu y fi lxadiidi ihbaatu اlgayrati lilahi tacaala xadiidka waxaa ku sugan in allaha yagaar waxaa ku sugan in loo sugayo sifat اlgayra lilah wuxuu ohanaya sheekhu wa sabiilu ahli الsunati waاljamacati fiih wa fii gayrih min axaadiid الsifaat yani wadada ay maraan ahlusun ahlusuna waljamaca xadiidkan iyo axaadiista la midka oo sifaatka ilahay ka waramaya iyo aayaat sifaat anahum yuhbituunaha lilahi subxaanah cala alwajhi laa'iqi bihi ilahay bay u sugayaan waxayna ugu sugayaan wejka markaas ilaahay ku haboon yaquuluuna ina allaha yagaar laakiin laysat ka hayrati اmakhluuq ilahay hayradiisu la mid maaha midda makhluuqa waina allaha yafrax walaakin laysa ka faraxi اmakhluuq ilahay waa farxa laakiin faraxiisu farxa makhluuqo kale maaha waina lilaahi lahu min asifaati اlkaamilati maa yaliiqu bihi ilahna waxaa u sugnaaday sifaadka dhammayska tiran waxa asaga markaa u cunama walaa tushbihu sifaat almakhluuqiin sifaadka makhluuqana markaasi shabax kuma leh marka shaahidku waxa weeyaan khabarkii haddii aan la garanaynin waa in la sheegaa khabar haddii aan la garanaynin waa in la sheegaa haddii la garanayo sida faraha badan waa in la xadfaa haddii la garanayo ibn mali wuxuu ohanaya washaaca fi dalbaabi isqaat اlkhabr id ilmuraadu maca suquutihi dahar yani baabkan marka la joogo baabulah haddii la joogo waxaa faaftay oo shaa'ic ah khabarka in la iska rido waa goorma id maca suquutihi dahar waa haddii la garanayo haddii meesha qarino ay taalo ama daliil uu yaalo waa la iska xadfi karaa mar haddii la garanayo waa la xadfi karaa wa maa yuclamu jaa wax kastoo la garanayo in la iska way banaan tahay kama taquulu zaydu bacda man cindakuma sheekhu tusaalayaal buu sheekhu siiyey falaa fawta walow taraa id fazicuu falaa fawta ay falaa fawta lahum yani markaa fakasho iyo baxsasho oomay sugnaan laa dayra ay laa darara calayna nimankii markaasi saxaradii m ilaah marka rumeeyeen iyagoo markaa fircoon la hadlaya marka u hanjabay waxay idhaahdeen laa dayra yani wax dhib ah ay laa darara calayna haddii aadna layso ama wax kale aad nagu fuliso ciqaab kale wax dhiba ah dusheena maysan ahaan laa dayra ay laa dayra calayna waa la garanaya laa xawla ay lana walaa quwata ay lana mar haddii la garanayo waa la iska xadfi karaa ishkaalna markaa maleh waida juhila haddii laga jaahil noqdo khabarulah allah khabarkeedii wajaba waxaa waajibaya dikruhu in markaa la xuso oo la sheego kamaa maalnaa saan soo tusaalaynay yani amaladii aan soo maraynay dhammaan khabarku jaahil baa laga marka sheekh waa inoo sheega dhammaan waka qowlihi calayhi salaatu salaam wey laa axada akhyaru min allah axadna ilaahay kama kayro badna waidaa culima haddii la ogaado axaadiis badan baa ku soo aroortay markaas sifat lkhayr markaa tilmaamaysa waidaa culima haddii la ogaado khabarkii yani haddii la garto fal akharu sida faraha badan leh xadfuhu waa in la xadfo naxwu qowlihi tacaala falaa fawta ay lahum falaa fawta ay falaa yafuutuun kuwa baxsanaya maysan ahaan wey ay lahum laa dayra ay laa darara wax dhib calaynaa korkeenna ma ahan walaa xawla ay lanaa xeelad ma walaa quwata ay lanaa awoodna ma waidaa dakhalat laa laa hadday gasho calaa macrifati macrifa hadday gasho aw fasala baynaha wa bayna ismiha faasilun ama uu kala fasliyo iyada ismigeeda faasil wajaba waxaa waajibaya ihmaaluha in la ihmaaliyo ayaa markaasi waajibaya wa wajaba waxaa kaloo waajibaya rafcu maa bacdaha waxaa ka dambeya in la rafciyo calى anahu mubtada inuu yahay iyo khabr wa wajaba waxaa kaloo waajibaya takraaruha laadi in la soo celceliyo naxu laa zaydu fi اdaari walaa camru walaa fi daari rajulu wala mraa halkan sheekh wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala laa haddii ay macrifo gasho ama la kala fasliyo iyada ismigeeda faasil hadduu kala dhex galo ihmaalkeeda waajib ah muxuu ihmaalkeedu u waajibayaa wuxuu uwaajibaya ko macaarifku ma camal fasho laazim waxaa ismiga ay ku camal falayso waa inuu yahay nakiro waa inuu yahy anagi soo aragnay sheekha inoo soo sheegay ismigeed ismigeedu iyo khabarkeedu waa inay nakiratayn waa inay yihiin nakiratayn waa inay yihiin idan haddii macrifo ay daba dhacdo camalkeedi meesha waa ka baxaya ma camal falayso waayo shardi baa laga waayey idaa fuqida shardu fuqida almashruud shardigii hadii la waayo mashruudkiina waa la waayaya mar haddii shardigii la waayey oo ah ina inay nakiro ku camal fasho camalkeedina meesha uu ka baxayaa oo markaasi muhmal bay noqonaysa waxaa la a ah, ismigeedii iyo iyada haddii lakala fastiyo shuruuddeeda hore waxaan usoo aragnay laa shuruuddeeda waxaa ka mid ah waa in iyada iyo ismigeedu waa inay isku xigaan faasil waa inaan loo dhexaysiinin maadaama xagga camalfalka ay daciif tahay waxyaalahan camal falaya dhammaantood waxay camalfal kaga dayanayaan ficilka waxyaalaha camal fala asal waxa ficil ba asal u ah waxaan kaloo camal falaya camal falka farac bay ku yihiin taabic bay ku yihiin mar haddii uu shaygani taabic camal ku yahay caamilkiisa laguma tasarufi karo meeshii la doono lama dhigi karo waa in sidii lagu yaqaani lagu keenaa haddii sidii lagu yaqaani la khilaafo waxay noqonaysaa markaas in la ihmaaliyay noqonaysaa sowaadixmaha maadaama awalba ay camalfalka ay farac ku ahaayeen sidii loo loogu talagalana la khilaafay waxaa ka dhalanaysa inay muhmal markaasi noqdaan idan labadaa shardi haddii la waayo oo ismigii iyadii haddii faasil loo dhexaysiiyo ama macrifo ismigii uu noqdo muhmal bay noqonaysaa wajaba ihmaaluha ismiga ka dambeya haddaba maxaa lagu samaynaya ismiga ka dambeeya waxaa laga dhigayaa khabarun waxaa laga dhigayaa mubtadaun wa khabar mubtadi khabar baa laga dhigaya ismiga ka dambeeya mubtadi khabar ayaa laga dhigaya waxaa kaloo waajibayu sheekhu yihi in la soo celiyo laadii in la soo ayaa waajib noqonaysa laa zaydun fi daar walaa camrun maxaa loo soo celcelinaya waa suaal waxaa loo soo celcelinayaa waxay jawaab u tahay suaal mukarar ah suaal muqadar oo mukarar ah bay jawaab u tahay afi daari zaydun am camrun guriga miyuu ku sugan yahay zayd mise camar baa ku sugan marka su-aasha mqadarka ayaa lagaga jawaabaya waxaa la ohanaya laa zayd fi daar walaa camru su-aasha mqadarka oo mukararka maadaama jawaab ay u tahay jawaabtina waa in la soo celceliya muaabaqatan lisuaal si loo isku waafajiyo su-aashii iyo jawaabtii si laisku waafajiyo waa in jawaabtiina la soo celceliya laa fi daari laa zayd fi daar walaa camru ayaa la ohanaya waxaa lamid ah laa fi daari rajulu wala mraatu oo waxay jawaab u tahay su-aal muqadar oo ah afi daari rajulu am imraatun guriga ma waxaa ku sugan qof dumar ah mase nin baa ku sugan afi daari rajulu am imraatun markaas waxaa lagaga jawaabay laa fi daari rajulu wala mraa marka takrarka waxaa keensanaya jawaabta waxaa weeyaan waxa laga jawaabayo su-aasha laga jawaabayo muqadarka ayaa mukarar ahayd idan markaasi waa in la soo celceliyaa marka saddexda arimood ayuu sheekhu inoo sheegay raximah اllahu tacaala in haddii eh, macrifo ay ismigii macrifo hadduu noqdo ama ismigii iyadii eh, laadii la kala fasliyo saddex arrimood buu inoo sheegay ko waa la camal tirayaa ma camal falayso waa midda labaade waxaa ka dambeeya mabtadi khabar buu isku noqonayaa waa midda saddexaadee laadi in la soo celceliyo ayaa waajib noqonaysa mithaal laa zaydun fi daar laa zaydun fi daar waxaa ku sugan laazidun fi daar ismi baa wuxuu noqday maxay macrifu noqday mar hadduu macrifo noqday zayd mubtada ka dhig fi daarna marka muxuu noqonayaa waa khabarkii wey sax maadaama shardigii la waayey nakiranimo oo markaa macrifo ay noqoto walaa camrun walaa camrun fi daar walaa camru mubtadau noqonayaa laadu waa naafiyo owguna waa xarfu cadaf camr waa mubtade khabarkan wuxuu noqonaya fi daar buu noqonaya marka waa la soo celceliyey wixii ka dambeeyana mubtada laga dhigay waana la ihmaaliyo ladi lama camal waxaa la mid ah khabar ismigeedii iyo ayada hadii lakala fasiyo waa sida laa fi daari rajulu walaa mraa asalku muxuu ahaa laa rajula fi daar ama laa rajula fi daar buu ahaa markaasaa laadii iyo rajulkii waxaa loo dhexaysiyey maxay fi daar faasil baa dhacay mar hadduu faasil dhacay wuxuu noqonaya laa waa naafiyo dayif fi daarna waa jaari iyo majruur waa khabar muqadam ah rajulna mubtada muakhar noqonaya mubtada muahar ayuu noqonaya ladina mulgaat ayay noqonaysaa walamraatu wagu xarfu cadaf wey laadina waa iska naafiyo imraatunna mubtada weeyaan khabarkan wuxuu noqonaya walamraatun fi daar fi daar baa marka loo soo qadaraya mar haddii shuruuddii la waayey takraar baa lagu sameyey waa la soo celceliyey waa la ihmaaliyey wixii ka dambeeyana mubtadii khabar baa lasaga dhigay waa intaas weeye waidaa dakhalat la la hadday gasho calaa macrifatin aw fasala baynaha wa bayna ismiha ama uu kala fasliyo iyada iyo ismigeedi faasilun wajaba waxaa waajibaya ihmaaluha laadi in la ihmaaliyo la camal tiro wawajaba waxaa kaloo waajibaya rafcu maa shay in la rafciyo bacdaha ka dambeeya calىa anahu mubtada wa khabr waxaa lagu rafcinayaa calىa kownihi mubtada wa khabra inuu yahay mubtadii khabr ayaa markaa lagu rafcinaya wajaba waxaa kaloo waajibaya takraaruha laadi in la soo celiyo naxu laa zaydu fi daari walaa camru walaa fi daari rajulu wala mraatu fi daar waa khabr muqadama rajul mubtada muahara weeye wala mraatu waa la mid mabtuda markaas khabarkii loo soo qadaray walamra'atun fi daar ayuu noqonayaa